markii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lowdaa barbardhac iyo badin bafi kale lowdaa barbardhac iyo badin qof kale lawaa barbardhac iyo badin qof kale lawaa xumadiyo wax midaya weya isboortiis weeye hubbilaa dhulkeena haqa isboortiis weeye kul wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha doorka yenen maqal wanaagsan saaxiibada meel kasta ha joogtaan sabti weeyaan taariikhdu waxay ku beegan tahay siddeed tobankaha ah bisha februaayo sannada labaatan saddexiy labaatan barnaamijka ciyaaraha doorka saaxiibada waxaa ku dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha kuna saabsan kulamada dhowaan la ciyaari doono kooxda kubadda cagta arsenal waxay la ciyaari doontaa saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqa ah kooxda kubadda cagta stanvilla sidoo kale kooxda kubadda cagta jelsea garoonkooda stafo bridge waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta southampton sidoo kale waxaanu eegi doonaa kooxda kubadda cagta masity hogaamiyaasha horyaalka premier leaga waxay la ciyaari doonaan lixda maqrinimo kooxda kubadda cagta noteham forest iyo kooxda kubadda cagta liverpoolna waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta newcastle caawa sideeda qadar soddon daqiiqa waxay markaa eh, dabcan la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta newcastle james back ayay soo booqan doonaan kooxda kubadda cagta liverpool newcastle xil ciyaareedkan hal koox ayaa jirta oo guuldaro soo gaarsiisay waana kooxda kubadda cagta liverpool caawana kooxda kubadda cagta liverpool waxay doonayaan in ay nooleeyaan rajadooda toofoorka ah eena garaacaan kooxda kubadda cagta newcastle sidoo kale laliigaha kooxda kubadda cagta real madrid iyo sasona ayaa wada ciyaari doona dhanka sare talyaanigana inter milan iyo dineys ayaa wada ciyaari doona iyadoona ah kooxda kubadda cagta napoli weli laga yaaban yahay xalina guul muhiim ah ayay ka gaartay kooxda kubadda cagta sasuul wararkii ugu dambeeyey ciyaarayn eegi doonaa iibsiga ama in la iibsan doono kooxda kubadda cagta manchester waxaa laleeyahay afarlabaatanka saac soo socda ayaa lasoo gabagabeynayaa iyadoona mas ee qadar ka socda iminkan bay diyaar u yihiin inay markaa dabcan kooxda kubadda cagta manchester markaa ay iibsadaan ama gacanta ku dhigaan saaxiibada soo dhawaada cabdirasaaq ayaa barnaamijka farsamaynaya anigoo cabdirashiidna barnaamijka waad ila socodsiinaya kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha doorkeena waya saaxbada waxaynu ku bilaabanaa kulamada dhawaan la ciyaari doono kooxda kubadda cagta arsenal waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta stanvilla waa kulan xiiso badan iyadoona kooxda kubadda cagta the ganris ay doonayeen wadada guulaha ay kusoo laabtaan laakiin arsenal markaynu eegno afartii kun ugu dambeysay saddex kamid ah ayaa la garaacay iyadoona horyaalka bermaliga saddexdii kun ugu dambeysay ay qaateen keliya hal dhibcood iyadoo kooxda kubadda cagta breford halkaa dhibcood ay qaateen marka arsenal waayadanba arsenal xaalad adag ayaa haysata in shan afar kulan ama shan kulankii ama shanta kulan ugu dambeysay ay markaa guul gaadho kooxda kubadda cagta arsenal marka waa wax inamaan caadiha manchester ayay garaacday saddex iyo labo ku garaacday kooxda kubadda cagta arsenal labaiy labaatankii bishii hore ee january markaa labaiyo labaatankaas ayaa ugu dambeysay inay guul gaaraan kulan horyaalka bermaliga mancity ay la ciyaareen hal goli waxbayaa lagu garaacay everton ay la ciyaareen hal goli waxbayaa lagu garaacay brenford ay barbardhac la galeen mancity ayaa mar kaledan saddex iyo hal marka aston villa iyo weliba macle onai imri ayay markaasi doonayaan inay markaa garaacaan oo kooxda kubadda cagta arsenal wadada guulaha ku salaabtaan laakiin arsenal waxaa leeyahay bishanba haddii la gaaro oo febraayo markii la gaaro xaaladeed waa isbedesha inta badan marka adigoo hogaanka shan bilood sii haayay sidoo kaleetana ee la dhahay arsenal sanadkan horyaalka premier league iyada askale oo dabcan ay ku guuleysan karayaan leeyahay haddii ka waran aad dabcan ah, ku dulkufto kooxda cagta aston villa taageerayaasha waxaa la aaminsan yahay arsenal inay niijibi doonaan haddii kooxda kubadda cagta aston villa markaasi dabcan ay guul daro ama guuldaro marka ay kasoo gaaraan oo aston villa guuleysato laakiin markaynu eegno eh, arsenal weli waxay haystaan eh, dabcan advantage aad aad u fiican sababta tahay arsenal kulan ayaa baaqi waa marka kulankan haddii ay badiyaan waxay ka dhigan tahay in markaa eh, dabcan arsenal ay weli tahay koox inabaanan caadi ahayn arsenal markii la eego eh, waxay u baahan tahay eh, goal differency ama goolal badan inay markaasi ku badiyaan kulmada soo socda xataa haddii lacalama city oo la dhaho horyaalka premier league ayaa fiican dhanka goolalinta ama in markaasi dabcan gool differencyga inta aad dhalisay inta lagaa dhaliy markii la kala jaro tusaalahaan kale ma city waxay leedahay soddon halka kooxda arsenal lix marka arsenal waa inay markaasi ay badiyaan kulamada soo socda sidoo kaleetna ay ku badiyaan markii la eego goolal aada u badan marka caawa markii aynu eegno ama saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqa waxay booqan doonaan garoonka philibag stadium philibag waa garoon inamaalan caadiyan marka waxaa sahayaa unai imri iyo weliba ninka la michael arteta waan unai waa macalin weyn waa macalin aad u khatar badan waa macalin garanaya kooxda kubadda cagtay arsenal sidoo kale horyaalka bermeliga xataa yaqaana waynu ognahay gabagabadii unai iyo weliba kooxda kubadda cagtay arsenal waxyaaba ku kala tageen marka walahi waa macalin aada u khatar badan laakiin kulankii ugu dambeeyey waa la garaacay aston villa markaynu eegno iyada xataa foom fiican ma haysato oo markii la eego shantii kun lagu dambeysay ay ciyaareen laba ka mid ay horyaalka bermaliga ay badiyeen saddex ka mid ah waa la garaacay marka dhanka kaleetana kooxda kubadda cagta arsenal waxay markaasi dabcan weli shaki la gelinayaa in markaa uusan u ciyaari doonin ciyaaryahanka lairahdo thomas bartey bartey waa nin muhiim u ah kooxda kubadda cagta arsenal laakiin bartey isaga makula tashana oo dabcan ma jooga kulamada muhiimka ah sida kulankii masity oo kale ama kulamadan oo kale marka thomas barty ninkii lagu bedelay gorgino tan iyo markii kusoo biiray kooxda cagta arsenal taageerayaasha arsenal waxayba aaminsan yihiinba in markaa eh, dabcan gorgino uu yahay nin markaa eh, dabcan burhaantii guuldarada wata tan iyo markii kusoo biiray kooxda cagta arsenal arsenal waxay la kulmeen guuldarooyin iyo weliba eh, kulan barbadhac oy baryafad loo galeen marka waxaa leeyahay gorgino markii kusoo biiray arsenal waxay kusoo laabteen wadadii xumaa oo lagu yiqiinay kooxda kubadda cagta ee the gathers marka dhaxda gorgino iyo weliba shaka iyo weliba ayaa wada ciyaari doonaan halka martineli inkati iyo weliba ay yihiin kuwa marka weerarka hogaamin karaya ninka layihahdo zenshenko gabriel saliba white ayaa markaasi dabcan eh, gadaal ah oo ramsadali isagana golxayaha uu yahay marka thomas barty ayaa weli maqan sidoo kale waxaa eh, shaki la gelinaya ama waxaa maqnaan karaya bishan inta ka ninka layihahdo gabriel jesus marka tayarasha waxay leeyihin war gabriel jesus oo naga soo gaar xaaladu markaan way isbedeshay camal ay leeyihiin taageeryaasha koxa kubadda cagta ee arsenaal dhankaas tavilla astafila waxaa jooga xidiga u khatar badan sida ninka la yihahdo oli watkins waa nin aad u khatar badan xataa bondia nin aad u khatar badan weeyaan ninkaasi xataa ninka la yihahdo ramsey xataa wiil ay doondoonayeen kooxda kubadda cagta arsenal ninka la yihahdo douglas luus ayaa ka mid a ah ciyaartooyda aad u khatarta badan marka xataa ciyaaryaanka la yihahdo beli waa weeryahaan aad u khatar badan marka wuxuu ka hor doonaa kooxda kubadda cagta ee arsenal kulanka dhowaan ama saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqaha wada ciyaari doona marka kulankan waxaa la saadaalinaya kooxda kubadda cagta arsenal saddex iyo hal ay kaga badin karayaan laakiin waanu arki doonaa wanai waa koox waxa uu wataa koox astonvilla la yidhaahdo marka waynu arki doonaa haddii markaa arsenal ay markaa garaaci doonaan xidigooda xataa keliya onai maaha ninka ka hor imaanaya kooxda kubadda cagta arsenal waxaa ka hor imaanaya golhayihii ay iska soo buriyeen waana ninka la emiliano martinez ninkii kusoo guuleystay mundiyaalka dunida ninkii argentiin ee dabcan u qaaday koobkii miisi uu ku tahmayay weligiisii inuu mar qurquriyooda marka emiliano martinez hataa golhayi aada u khatar badan fiican arsenal soo joogay iska soo ceeriyeen ku biiraya astonvilla kula guuleystay mundiyaalka dunida xulka wadanka argentin marka emiliano martines oo soddon sano jir ah ku guuleystay mundiyaalka dunida arsenalna iska soo buriyeen xil ciyaareedkii milyan ay ka siisteen koox kubada cagta astonvilla ayaa ka hor imaan karaya marka xiliyadan oo kaleeto ciyaartoydii hore aad iska fasaxday ayaa dabcan eh, ka hor istaagi karaya horyaalka brmeli ku guuleysigiisa kole waan arki doonaa arsenal inay badiyaan Eh, dabcan ama hadii kooxda kubadda cagta astonvilla ay badin doonto laakiin astonvilla iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal kulamadii ugu dambeysay the ganars ayaa badinaysay saddexdii kulan ugu dambeysay laba ka ah waxay ku badiyeen garaankooda ama garoonkooda ee maris stadium halka kan kalena ay ku badiyeen eh, garoonka kooxda kubadda cagta astonvilla ee vilberg stadium markaa waynu arki doonaa kulanka xisaab badan arsenal markaynu eegno labaiy labaatan kulan way ciyaareen lix iyo toban dhibcood ayay ka heleen saddex kulan ayay barbadhac galeen saddex kulanna waa laga badiyey durba arsenal saddex kulan ayaaba la garaacayba markii la eego oo masity oo garaacday oo kooxda kubadda cagta ee manchester oo garaacday iyo weliba kooxda ee dabcan waatee kooxda garaacday oo arsenal kulankii labaad markii la eego marka Eh, waa everton weyaan kulankii ugu dambeeyey markaasi ay guuldaro kala kulmeen oo ay marka garoonka everton ay soo booqanaya marka waa kaa saddexdaasi kulan ayaa la garaacay kooxda kubadda cagta arsenal arsenal kulmada aweyga markii xil ay ciyaareen waa kooxda ugu fiican xil ciyaareedkan horyaalka bermeleaga markii la ego tusaalahaan kale arsenal markii koo kulan oo ay bannaan ka aadeen waxaay markaasi dabcan ay guuleysteen eh, koo iyo toban jeer ayay bannaan ka aadeen sideed ka mid ah ayay guuleysteen hal kulan ayay daroo galeen laba ka midna waa la garaacay labaatan gool ay ku dhaliyeen banaanka markii la joogo marka arsenal xataa xilli ciyaareedkan banaanka iyo hoomka isku mid ay ka tahay oo xilli ciyaareedkan waa kooxda ugu fiican dhibcaha ugu badan heshay arsenal oo shan labaatan heshay dhibcood macity oo labaad ku jirta oo kulmada banaanka heshay labaatan dhibcood xataa manchester labaatan dhibcood ay heshay xataa newcastle oo kooxda kale ee afraad ugu fiican kulmada banaanka markii laga eego kulmada aweega ah dhibcood ay heshay brighton oo kale sideed heshay chelsea oo kale saddex heshay fulham oo kale afar heshay waa kooxda kulmada banaanka aston villa oo kale kulmada hoomka xilli ciyaareedkan markii ay ku ciyaareen garoonkooda kooiyo jeer shan jeer ayay guuleysteen laba jeer barbadhac afar jeerna guuldaro toddobiyo toban gool ayay ku dhaliyeen garoonkooda shan iyo toban goolna waa loogu dhaliyay marka kooxda kubadda cagta aston villa xaaladeeda iyo waliba kooxda kubadda cagta arsenal waa ka kabtan odi weli waxa uu aaminsan yahay in horyaalka bermeliga uu fog yahay wuxuu leeyahay xaqiiqada haddii la sheego horyaalka bermeliga wuu fog yahay waxaan rajeyn doonaa sanadkan wax walba waan u sameyn doona ayuu leeyahay marka zishego qodiis xataa wuxuu aaminsan yahay sanadkan wax badan ay sameyn karayaan kooxda cagta arsenal wuxuuna arki doonaa wuxuu leeyahay haddii masid naga badisa micneeda maaha in horyaalka bermeliga aynu kaniyo jabna marka weli arsenal rajadoodii kuguuleinay ku guuleystaan horyaalka bermeliga waa uu nool yahay saaxibada laalanka ka yeenan sabab wacayana fursad waynu siin doonaa oo fikradu ay ka dhiiban karayaan xaaladaha kooxahooda markii la eego xaalada arsenal oo kale sidoo kale koxda kubadda cagta manchester waxaa leeyahy afar labaatanka sac socda waa soo gebagabeyn doonaa qolo wadanka qatar ee dabcan kasoo jeeda ayaa ibsan karaya kooxda kubadda cagta chelseana southampton ayay lixda maqrinimo la ciyaari doontaa waa kulan kale oo xiiso badan the blues waxay doonayaan wadada guula inay kusoo laabtaan guuldaro xanuun badan ayay kala kulmeen kooxda kubadda cagta brishi doodmooda kulankii ugu dambeeyey oo ay garoonkooda booqdeen chelsea waxay ku ciyaari karayaan shaxdan keba betchil tiaga silva james cucurella fernandes jek ninka felix madweke midriki iyo weliba havart ayay ku ciyaari karayaan inkastoo james iyo weliba cucurella iyo tiaga silva laleeyahy saddexdaasi ciyaaryahaan waa inadsan doonaan oo ma ciyaari doon xataa waxaa laleeyahay e, e, tiaga silva waxaa laleeyahay waa uu nasan doonaa maadaama kulmadii ugu dambeysay uu ciyaaraya marka lama joogo xilli ay nasan lahayn xidigaha sababta ah tahay chelsea iyagaaba ayaaba gul u baahanba xilligaan oo kale james la nasiisiiyo tiaga silvia uusan ciyaarin sida ninka la yidhaahdo eri jamesna uusan ciyaarin marka chelsea weli xaaladeeda waa ka weli koox kubadda cagta chelsea xaalad daran ayaa haysata saaxiibada iminkanba soo waceena fursad ayaynu siin doonaa ay weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka ciyaaraha doorka yenen goodhow kulamada kale jira ayaanu eegi doonaa saaxiibadan ah fursada siin doonaa oo leelanka k nn soo wacaya markanu eegno koxda kubadda cagta macity hogaamiyaasha horaalka bremeliga iyagana waxay la ciyaari doonaa koxda cagta nottingham forest waa kulan kale oo xiiso badan oo ay koxda kubadda cagta macity ay doonayaan in horyaalka bremeliga ay si dheereysaan dabcan ama dabcan kulamada markii la eego ay badiyaan marka masiti dhawaanba kulamada soo socda waa kulamo iska jilcaan wayaan oo ay markaa ay ciyaarayaan saaxibada soo wac ayaa ka yeelanayaan ee fla siin soo dhawo aad iyo aad aad iyo aad saaxiib waa ku maqalnaa soo dhaw codkaaga sar waqad runtii waa taageeraha weyn ee kordida aad iyo aad soo dhawo waa ku maqalnaa soo dhawo waa dhawa cabdirashiid oo aad iyo aad aad iyo aad eh, kulamada horyaalka premier league runtii waa la ciyaari doonaan qabaa eh, galabtii caawa hmm. iyadoo runtii kooxda aan taageera waay blues ay la kulmi doonto kooxda southampton aad iyo aad ciyaartaasoo runtii ciyaarda wadata hmm. kooxda runtii ciyaaraha premier leaguea ay ku fashilan yihiin tababare botter runtii ciyaaraha premier leaguea kuma fiicna ayaa laleeyahay inkastoo kooxda jambiyonka uo usoo saaray kulamadii xilligii gurubyada una kaalinta koowaad ugu soo saaray marka ciyaarta bruce iyo dortmond waxaan qabaa runtii ee kulanka soo socda in kooxda blues ay guul ka gaari karto ciyaarta stanford bridge ka dhici doonto halkaasna ugusoo gudbideedka waana kooxaha ugu badan qaaradda yurub oo markii ay xilligan oo kaleeto ama qaabka lix iyo tobanka ay yimaadaan ugu badan sideed usoo gudbay ayay chelsea ka mid ahayd qosaska koowaad ugu jirtay marka waxaan qabaa marka ciyaartaasi inay tahay ciyaar xiiseeda leh inkastoo hadda cabdi kooxda chelsea soo martay ee jambionka u qaaday ama finaalaha gaarsiiyey sida agram granty oo israel u dhashay laba kun iyo sideediina manchester united finaalka la ciyaaray aad i aad inuu markaasi macalin aan saa usii shacbaxsanayn u ahaa aad i aad sidoo kale waan ogeyn garanna wuxuu noqon doonaa macalinka kale ee ku xiga sida lama filaanka jaambiyaha u qaadi doona aad y aad jelse marka waa lagu yaqaanaa tababaryaasha eh, yaryarka in markaa finaale eh, la tagaan eh, aad y aad koobab macquul ay ku guuleystaan aan qabaa sidoo kale waxaa marka halkudhigeyga oo yahay sheega silva in kooxda kubadda cagta chelsea iyaduna ay fadhiisiso waa mid muhiimaan qabaa runtii ciyaartooy waa ciyaareen waayo araga isla markaasna daal fara badan ayaan runtii muujin kara mm. ciyaare xasaasiina kooxda ay kusoo foolayiin isha hadda cusub ee kooxda monaco laga soo qaatay shiil inuu markaasi ciyaartooyda inta badan daaficiyada kubadaha akrida uu kamid yahay markaasna kubadaha jooga dhulka hoose ciyaara oo kubadda raaca booska markaas ninkaas buuxi karo marka korea runtii kooxda way ku qaldantay iyo soqol inuu keeno <laughs> daafacashadiisu ay tahay mid aan sii buurneyn markaasna eh, goosha runtii kubadaha baaska eh, bad baaska loo yaqaano runtii ciyaara eh, sidaan wada ognahay ciyaartii asbuucii dhoweed ee la yeelatay kooxda reer london westham in ciyaaryahanka modrig uu runtii kubadaha gaadhsiin waaye islamarkaasna hmm. runtii dalka halkaasi muhiima marka dayarka ayaa sare aad aad uu yahay waa mid ka mid ah taageerasha koox kubadda cagta chelsea oo fikradooda ka dhiibtay kooxdooda markii la eego the blues southampton way la ciyaari doontaa marka toddobaadkana guuldarayay la kulmeen saaxiibada kale aynu eegi doonaho barnaamijka ciyaaraha duwarkeyana ay ka qeyb qaadanaya balse dhow aada u mahadsantaay walkeyga qaliga rashka tarsamada guudahaan saaxiibada k m n saaxiibada sportska jeelmadooda joogaan barqo wanaagsan walaalkeed aad iyo aad aad iyo aad barqo wanaagsan cawn newcastle iyo liverpool aad iyo aad askaada oo mahadsan tahay goynta howlaana macneehaay aqsidaa ku suganahay taageero liverpoolna waa ahay aad iyo aad waaba dareemaba in liverpool taageeradeeda aad tahay aad iyo aad sanow askaada oo mahadsan tahay horta runtii caawa tijaabo adagaa maraynaa masalantay anagoo kulankii hore evertona waxaa dhibnaa loogay liverpool inay dusha soo laba dagaalkiisan anaga oo newcastle united xidigaheeda weerar brunson iyo baro montgomery sin dhinac ku maqan kuwa kale dhaawac ku maqan yihiin balse inkastoo joogo ilinka ay ka qaateen everton iyo alexander isaaq weli mala dhihi kara ever naadida newcastle alwer ordi karaa lashako aad iyo banaanka waxay ku tahay liverpool waa kooxda keliya newcastle xilli ciyaareedkan garaacday marka kulankii ugu dambeeyey waa ninkii carvallo ayaa sideetan iyo sagaal daqiiqo meelaha ka dhiliya goolka guusha oo dabcan xilli gebagaba ay ciyaarta ahayd marka eh, dabcan markii la eego laakiin kulanka waxaa lagu ciyaaraya garoonka ay ku ciyaaraysa kooxda kubadda cagta liverpool anfield marka kulankan liverpool hadii ay badiso maxay kaga dhigan tahay haddii guuldaro ay kala kulanto newcastle ee rajadeeda see noqon doontaa horta kooxda kubadda cagta liverpool gobolka hadeebeesahanagana mid anaka muhiim noo waaye sababtoo ah liverpool kaalinta ay kada hadee soo badiso caawa newcastle ay ka badiso rajadeena kaalinta afraadna waxay noqon doontaa mid aad u sareyso haddii laakiin la garaaco marka liverpool taageeraasha wadaana waxaa sidii doonaa golay sanadkan gambeen eurobali burbursho sababtoo ah gaaryahaan hoyaalkan ogna inay horyaalku uga xiisaa badan guud ahaan santa horyaalay qaarada yurub laga ciyaaro hmm. koley xaawna kulanka aada u adagiyay goshii liverpool laba gooli goolna ku dhegna waa rajey doonaa xaawana sifaana soo laaba doona liverpool talyaaqaanaha kusoo laaba doona teeda kale taraska arsenal hmm. arsenal taageerayaasha wixii aaminsan yihiin aaminsanaha ninkan georgino guubarooyinkii iyo burhaanki jorki oo kakeenay oo u kooxda arsenal maalintuu arsenal ilaa hadda arsenal saddexdeed in soo qaadan barko hmm marka everton kulanka ugu horreey waxa aha kulankai everton waa la garaaxay marcity waa la garaaxay baraha kala galeen brentford kulankii ugu dambeedana marcityna waa la garaaxay aad iyo aad taan aniga waxaa dhihi lahaa wadada markaana wadada lacag saartay balse waan rajaynayna ay soo laabado degaanis sanadkaana ku xilkaliyan taageeraashiis buladana oo saartimina waa gandasbisko aad iyo aad marka waxaa waye georgino wax badan ayuu markaa dabcan hoos u dhigaa leedaa arsenal nimber odaygu geli oo guuda kana waxay keenay gaana dhexgeeda kaleeto kulamada xaaw aada ishiisa badan yihiin chelsea ciyaareyso aniga chelsea guuldara rajeynaya mafahamta inay iskusii fadhiso geeda kaleeto manchester city waxaan rajeynaya caawa inay daraja geli doonto horyaalkii stana la ciyaaraya e, riyaala guuldara rajeynaya Esta hore gabdhan maadaama kooxdameelna ciyaar iskuulbaan u rajeynaya faahigridankaan siinaya jaaniska iyo waxbarashada isboortska mar walaalki waayahay aada iyo aad ayaan kaga mahad celinaya walaashay sida ku qurxoon barnaamijka kaga qayb qaadatay waa ka eh, dabcan markaa taageereyaasha chelsia iyo arsenal weliba is hayaan marka waxaa laleeyahay chelsia khiyaano weyn ayay u geysatay kooxda kubadda cagta arsenal soo dhawo saxab sare cabdirashiid eh, aadaan ku salaama adiga dhammaan bahda kenyana waxaan leeyahay aad iyo aad saaxiib sare waa ku maqalnaa soo dhowo aad ya saaxib codkaaga ayaa nugu soo lalaabanayaa ee eh, fadlan eh, tartiib marka soo dhowo aad iyo aad aad ya saaxib sare soo dhowo barnamijka waa la socotaa Eh, sanadkan sanadkan horyaalka sanad weliba horyaalka san xilligan oo kaleeto markuu maraayo waxaa la yihahdaa xasaasiyad gooni ay aad iyo aad aad iyo aad maaragtay si gooniya ah markii hore isku soo horeeyey kadibna sidii ay filayeen saan ahayd eh, eh, wax dhacaana ah inta badan la arkaa xilligan seasonka qaybtiisa hore markii la ciyaaro aad iyo aad waa ku maqan aad ah? iyo aad waa lagu maqlaa sacab haye soo dhow waa dhowha walaal abtaan ka hadlo cayaaraha maanta kulman arsenal chelsea liverpool manchester tusaale waxaan aaminsanahay chelsea sidoo kale maanta guuldarro soo gaartaa waxay ugu dhigan tahay inay wey doonto afarta sare marka aad moodaa dee doonto liverpool oo kale waa lamid arsenal guuldarro kudhoy maanta soo gaarto waxaan aaminsanahay inay horyaalka dib ugu dhigi doonto <laughs> mancity ah. eh, eh, ku dhada maanta guulkaro soo gaartay waxaan aaminsan tahay markaas inay kuwi doonto marka waa cayaara istar saaran kooxda mancity waxaan rajeynayaa da inay guulaysato arsenal waxaan rajeynayaa badis ama bareejo aad iyo aad aad iyo aad waa kaa saaxiibada ibraahim sheekh qayb qaadanaya yahay saaxiibkay aad iyo aad ayaa u salaamayaa weli waxaa dhegeysanaysaa barnaamijka ciyaara doorka yenan saaxiibada ayaynu fursiin doonaa aad iyo saaxib sare aad iyo aad kusii soco waan ku maqlaa magacii waa xasan macalin ciise waxaan ku suganaa degmada beynila gaar ahaan barwaaqo aad iyo aad aad iyo saaxaab sare salow waan dhowahay barnaamijka ciyaaraha baan faraaqeynteeda ka dhiibto waxaan isleeyahay galabta dalka mar kalea loogu daraa guuldaro maadaama ay <laughs> awood badan eeneen ciyaartoy aan isfahamsanayna meesha ay ku hayso aad iyo aad warka waa la garaacane waxaan isleeyahay dalka bareja ama maarkin waa laga badinaa aad iyo aad micnaha horta haddii cabsi xoogaa aan cabsiyaa gashay iyo mataqaanaa ciyaartoyda ina micnaha fahmi waayeen oo bedelka samasbaartii ay ku qaldoomeen waa ayadana waxaan filaha in bareedo ay geli doonto taageero weyn united aan kuleeya barwaaqan kaala soo hadla salaame waa ka reer manchester iyagana aad iyo aad ay u faraxsan yihiin toddobaadkan waxaa wala soo gebgabeyn doonaa mise afar ka saac in la iibsado marka qolo carab ayaa iibsan doonta koox kubada cagta manchester waxaan lagu soo celin doonaa manchestertii hore oo aadka u khatarta badneed oo saddex iyo tobankii bermeley marka taageerayaasha manchester maskaxda u degan markan waxay leeyihiin haddiiba carabtii ayna iibsadaan khalaas waxa weyaan wax walba isku dhamaatay marka saaxiibada kale ayaynu fursan doonaa barnamijka qaadan soo dhow aad iyo aad magacaaga deegaanka ah mhm soo dhowo waa kaa kooxda kubadda cagta ee liverpool yimidka sababta liverpoolka diyaarada geesiga ku jirta caawana in labadii ibir loogu badan doona haye gabahiis jalabsiina inay wadada guulaha kusoo laaban doonto iska islooytaana rabna inay labcad inay dabcad dumin doonaan rajeena axadna anaga ciyaari doonaan manchester united la guulana rajeena markale saaxiibada barcelona waa kaa aad yad ayaan kaaga mahad celinaya walaashay sida quruxda badan barnaamijka kaga qeyb qaadatay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaara doorka yeenan saaxiibada ayaynu fursad siin doonaa si dhow waa dhawahay cabdirashiid dhegeysa aad baan ku salaamay saaxib sare so dhow Eh, saaxib adana aad baan ku salaam magacu waa cabdisalaam waxaan kusugnaa calyaalo waa ka barnaamijka waa socda saaxib barnaamijka waa la socda ciyaaraha waa horta waa taageero weyn ee manchester united waa ka reer manchester waxaa weeyaan sanadkan waa sanadkiinii sanadkan waa sanadkeena unku waxba lagalama qaban karo barcelona gurigeed ugu tagnaa laba laba lasoo aad iyo ani kulankaasi reer manchester faraha ka qaaday sababteeda ah bandhigii ay sameeyeen iyo garoonka barcelona in markaa waxaas ay ku sameeyeen sanadkan ani manchester waxaa ugu shakisana xataa sanadkan inay horyaalka ku guuleysan karayaan cid ka xigta ma haa tartanka malaga celin kar waa ku jirtaa saddexa u tartamaysa arsenal waaba inay eh, hoos hoos u dhacaa ah, ka muuqdaba aad iyo aad aad iyo aad <laughs> soo dhow marka margister waxaa le kalkaan aniga meel fiican u rajeyna haddee ay ku guuleysay saxda kaalinta labaad u rajeyna aad iyo aad ugu marka sanadkan waxaa isdhihi kartaa mo ina koobka ku guuleystaan maadaama laba kun todobiy tobankii ugu dambeysay ah, koobka ah, oo finalka xataa newcastle nala joogto inaan ruxi doono o <laughs> aad iyo aad marka manchester waxaad leedahay sanadkan wakti qurux badan ayay qaadanayaan Ah, sanadkan waa sanadkii liverpool iyo chelsea iyo kooxa waaweyn inay garoonkan isku waaxseen ah, aad iyo aad aad iyo aad bal ka warran kulmada jira eh, macity aad iyo aad ilaa kulmada newcastle ah, liverpool manchester city horta ma laga qalqira waxaad ka badisaa le markaa forest inkastay tahay eh, chelsea abwaa laga badiya abwaa bareejo arsenal sidoo kale xataa waxaa filaa inay dirka xataa ugu badiso aad iyo aad marka barqa wanaagsan aad iyo aad saaxibkay barqa wanaagsan waa ka saaxibka ugu dambeeya barnaamijka aynu eh, fursad siin doonaa ee eh, kadibna warka saacadda aynu eegi doona doonaa mardhow hadduu eebeydmo eh, aad su dhow aad iyaad codkaaga sar uqaad walaal waa ka alkobtar waa kaa wala socotaa si dhow waa ka aad iyo aad sanadkan wax badan aad rajeynaysaa soo maha kenya ka guuleys waa ka walaashahay aad iyaad ayaan kaaga mahad celinayaa dhageystahaasi ayaa ugu dambeeyay oo barnaamijka ka qayb qaadanayeyna godhown warka saacadda aynu eegi doonaan balse Comme d'habitude, on est calé. Comme toujours, ça va aller. On t'aime la grâce à gogo. Tous ensemble, on fait le show. dhegeysaneysaa barnaamijka ciyaaraha doorka yenan markan haddiinu sii eegnina kulamada jira dabcan waxaa dabcan kooxda kubadda cagta liverpool ee doonaya inay guul gaaraan si markaa dabcan rajadooda tofoorka ay u nooleeyaan waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta newcastle liverpool waa kooxda keliya xilli ciyaareedka newcastle garaacday marka liverpool fandaj ayaa dib ugu soo laabtay kulankan waxaana macquul in kulanka lagu soo bilaabo Eh, luis dias ayaa kulankan ka maqnaan karaya lakiin diego jota xataa diyaar weeyaan waxaa macquul ah diego jota eh, darwin nonis iyo weliba maxamed saalax in weerarka lagu soo bilaabo oo dabcan la leeyahay waa sidaa macquula noqon karayaan xataa eh, ninka la yidhaahdo dabcan fabinho iyo hederson iyo ciyaaryahanka daada yar ee lagu magacaabo bejcetic waa asagana qordhiisii safkooda ayaa lagu soo bilaabi karaya xataa robertson weliba alexander arnold marka haddii liverpool markan waa isheleen oo waxay aaminsan yihiin markan dhabaha guusha inay sii wadi karayaan ay guuleysan karayaan keliya laakiin waxaa ka maqnaan karaya tiaga alcantara arturo mela cornati xataa waxaa leeyahay tabargooni goon ayuu qaadanaya darwin nunisna gabagabada bishan ama bishan eh, markay dhammaato maaj ayuu markaa bilowgiisii u imaanayaa dhan kaleetana ciyaaryahanka la yihahdo wilson hadduu maqan yahay waa kooxda kubadda cagtee newcastle weeyaan ninka wilson la waa nin aada u khatar badan xataa kulankan waxaa la saadaalay inuu maqnaan karaya maltagat xataa bruno gamers ayaa maqnaanaya marka xataa willog ayaa maqnaanaya marka liverpool fursad ayay haystaan sababtay tahay xdiga ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta newcastle ayaa bumaqamba marka newcastle iyagana almiron isaaq weliba sant maxim ayaa la saadaalinayaa in weerarka ee eh, dabcan lagu soo bilaabi karayo xataa ciyaaryaanka la gordon iyo jolinton iyo weliba ninka la longest ayaa marka kulanka la saadaalinaya in dhexda ciyaarayaan tribe iyo botman ilaa nick bob ayay markaasi ku ciyaari karayaan gadaal markii la fiiriyo marka waa kulan xiise badan anu arki doonaa haddii edi hawi uu garaaci doono yordan golob ama haddii yordan golob uu garaaci doono kooxda kubadda cagta edi hawi marka waa kulan kale oo xiise badan weeyaan kooxda kubadda cagta liverpool hadda waxay leedahay eh, dabcan ilaa iyo dhibco gaaraya eh, markii la eego eh, soddon iyo laba ay leedahay marka haddii ay garaacaan oo ay markaa waxay tagayaan soddon iyo shan dhibcood naadiga newcastle waxay leedahay afartan iyo dhibcood waxay tegayaan eh, markii la eego eh, lix dhibcood ayay dabcan u jirsanayaan kooxda kubadda cagta newcastle haddii ay garaacaan marka rajada tofoorka way noolaan doontaa newcastle eh, haddii la garaaco liverpool ay guul gaaraan xataa liverpool haddii ay guul gaaraan waxay soo gaari doonaan ama kaalinta toddobaad ayay soo gaari doonaan marka la eego marka xataa kaalinta eh, waa lixaad weyaan lixaad xataa way soo gali karayaan sababta tahay eh, waxaa wada ciyaari doona brighton iyo wili fulham midkooda ayaa laga badin doonaa midkooda ah, ama barbarac deegaan xataa fursadii u tahay marka waa kulan xiise badan oo newcastle iyo liverpool u dhexeyso marka wanu arki doonaa kooxda cagta liverpool haddii markaasi ay guuleysan karayaan kulankan laakiin waxaa lagu saadaaliyay barbadhac labi laba in kooxda kubadda cagta liverpool iyo newcastle ku dhammaan karay markii la eego dhan kaleetana hogaamiyaasha horyaalka premier league ama city nottingham forest ma nottingham forest ay wada ciyaari doonaan nottingham forest goolahay kaylor nafas ayaa ka hor doona kooxda kubadda ma city ninkan waa nin weyn weeyaan xataa waxaa ka hor doona ciyaaryahanka la yihahdo kiris wood oo ka tirsanaa kooxda kubadda newcastle xataa shelvey oo ka tirsanaa kooxda kubadda newcastle ayaa ka hor doona kooxda kubadda ee ma city marka nottingham forest ma city waynu arki doonaa kooxda kubadda cagta city waxaa la saadaalinayaa saddex gool iyo hal inay kaga badin kareyso kooxda kubadda nottingham forest marka waynu arki doonaa kulkii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta newton forest iyo mancity mancity ayay lix gooli waxba ku garaacday kooxda kubadda cagta newton forest sanadkii hore kow iyo soddonkii agosto marka waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka weyn ee lagu magacaabo the city ground marka waa nottingham forest garoonkooda weeyaan waynu arki doonaa kooxda kubadda cagta mancity waxay ku ciyaari karayaan golaha anderson ake robin dias kal walker bernardo silva rudri mares chave gundogan debronia ilaa haaland marka masiti iyagana stone clia ayaa markaasi ka maqnaan karaya kulanka markii la eego xidigooda ugu fiican way joogaan masiti dhanka kaleetana koox kubadda cagta marengeiska ah real madrid waxay la ciyaari doonta koox kubadda cagta osasona caawa kow iyo tobanka habeenimo real madrid waxay doonayaan in ciyaaryahanka yarada karim benzema uusan ciyaarin kulankan waxaa loona siinayaa kulanka xiga oo ay kooxda kubadda cagta real la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta liverpool marka real madrid way ogtahay krim benzema in sidiisii uusan ahayn waa nin markaa noqday waayadanba nin dhaawaclaa marka waxay ku ciyaari karayaan weerarka fenicia chia rodrigo wiliba fadi falfardi ninka yidhaahdo dani sibayos weeyaan ilaa jomeni iyo tony cruz waa luka mudrij weeyaan ayay ku ciyaari karayaan dhexda halka alaba rodriger militow dani carvajal iyo carto ay yihiin marka waa kacarto xataa sberg oo soo laabtay laakiin waxaa ka maqnaan karaya tony cruz iyo weliba mendi marka kooxda kubadda cagta real madrid waxay doonayaan in shan dhibcood ay u jirsadaan kooxda kubadda cagta barcelona haddii ay badiyaan afartan iyo sideed dhibcood ayay leeyihiin kooxda kubada cagta real kow iyo labaatan kulan oo ciyaareen shan iyo toban kamid ah ayay badiyeen saddex kamid ah ayay barbadhac galeen saddex kamid ah ayayna guuleysteen marka kulamada laliigaha wayaan inter milan iyagana caawa tobanka ama koiyo tobanka habeenimo warobi dhaman waxay la ciyaari doon kooxda kubadda cagta udinese kooxda kubadda cagta inter milan ayaa dooneysaa in ay dabcan ay sii wataan guulaha inkastoo naabulitaanka sanadkanba ay yihiin kuwa boqolkiiba sagaashan ee ugu cadcad ku guuleystayaasha ama ku guuleysan karaya seer-eeda talaaniga haddana inter milan afartan iyo leedahay marka rajadooda toofoorka u dagaalamayaan marka waxaa leeyahay horyaalkan oo iminkanba laba saddex labaatan kulan la ciyaaray durba kooxa kubadda cagta naawalitaanka ayaaba qaadatay ama waa ka haddii mucjiso dhicin kooxa kubadda cagta inter milan afartii kulan ugu dambeysay ama shantii kulan ugu dambeysay seere-eed ciyaareen hal kulan ay guuleys waa hal kulan ayay la garaacay saddex ay jeer saddex jeer ay guuleysteen hal kulanna barbardhaci galeen afartan iyo afar shaqaysteen laba kulan oo ay markaasi ciyaareen marka bayr munigin waxay la ciyaari doontaa koxda kubadda cagta burishimu jingaladbak marka waxaa ishayaa eh, ninka eh, lagu magacaabo eh, ciyaartooyda kooxda kubadda cagta bayr munig golhaye sama wuxuu ka hor imaan doonaa kooxdiisa hore burishimu jingaladbak marka jobo motin iyo ganabri iyo sane mosala goreska kimij dani ama ninka la ihahdo the face dilakti abomakana kanselo igoloyansama ayay shaxda koowaad kusoo gali karayaan halka noya ilaa mani ninka layiado hernandes coman xataa injili uu yahay shakiligelinaya kulankan misrawi ay ka maqnaan karayaan kooxda kubadda cagta brushi ama byr munich weeyaan marka kooxda kubadda cagta byr munich sanadkan bundesligaha ay yihiin in markaasi dabcan markale ku guuleysan karayaan kooxda kubadda cagta uni berlin ayaa kaalinta labaad ku jirta afartan dhibcood halka kooxda kubadda cagta byr munich leedahay afartan dhibcood marka xataa kooxda kubadda cagta bayr munig union berlin iyo dortmund ayaa markaa kahabi ku haya min waxay leeyihiin burushiya dortmund oo leh afartan dhibcood halka berlin ay leedahay afartan iyo laba dhibcood halka munigna ay leedahay afartan iyo saddex dhibcood kooxda kubadda cagta burushi mujinkilaad baq ayana caawa la ciyaari doonaan barbadhac ayay ku dhammaysteen markii la eego Eh, dabcan ama shantii kun ugu dambeysa koox kubadda cagta bayr munig brushi mujingalaadba ciyaareen koox kubadda cagta brushi mujingalaadba waxayba tahay kooxina baanan caadihayn tusaale fiiri bal eeg eh, shantii kun ugu dambeysay kunkii ugu dambe barbadhaacay galeen kulankii ee kasii dambeeyey laba iyo hal ayaa lagu garaaca koxda cagta bayet munij kii kasii horeeyey ee kooxda cagta brushia mujingaladbaq ayaa shan gooli waxba kaga badisay marka shantii kun ugu dambeysay oo ay ciyaareen ambiton ayaa tahay kooxda cagta brushia mujingaladbaq marka waa ka xaalada kooxda cagta bayet munijna dhanka kaleetana markiianu eegno kooxda cagta manchester city aan ilaada koxda cagta manchester united ayaa iminkanba laleeyahay saacadaha soo socda gebi ahaanba waa la iibsan doonaa kooxda kubadda cagta manchester weli mas eh, fara badan ayaa doonaya inay gacanta ku dhigaan maalqabeeno ayaa iminkanba diyaar u ah in kooxda kubadda cagta manchester ay iibsadaan marka waxaa leeyahay qolo sacuudiyaana ah ayaa iminkanba ah kuwa ugu cadcad ee eh, ku guuleysan karaya in ay gacanta ku dhigaan kooxda kubadda cagta manchester marka qolada eh, carabta ah gaar ahaan kuwa qatar waxay aaminsan yihiin in manchester ay kusoo celin karayaan manchestertii hore marka manchester waxaa leeyahay saacadaha soo socda waa lasoo gebagabeyn doonaa iyadoona markaasi dabcan qoyska garesara ay leeyihiin gebyahaanba waan iibin doonaa marka xaalada koxda kubadda cagta manchesterna waa kaa waxay doonaya ugudabeetii qatar waxay doonaya inay iibsadaan koxda cagta manchester united saaxiibada barnaamijkan ah intan ayaynu kusoo gabagabeyn doonaa nologolanta